baabu taxriimi niyaaxati barordiiqda xaaramaynta la xaaraamtinimeeyey baabkii ka hadlayey iyo wajawaasil bukaay ilinta banaanaashadeeda biduunihaa ela dhacan la-aan xaalay tahay baabu taxriimi niyaaxati haadaakanu baabu taxriimi niyaaxati baroorta baroordiiqda xaaraamaynta la xaaraamtinimeeyey baabkii ka hadlayey weeye iyo wajawaasilbukaa-i booyinta ilinta inay banaan tahay biduunihaa qayladhaan haddaysan la jirin oysan la socon xadiidka soo socdaa wuxuu ka hadlaa waxa xaaraan ah oo islaamku dido diinka islaamku xarimay oo nabigu ka digay oo uu ku tilmaamay dhaqanka gaalada inuu kamid yahay dhaqan muslim uusan ahayn baroor diiqda baroor diiqda gaalada iska leedahay gaalada haddii qof ka dhinto way u baroor diiqaan waa la iclaamiyaa waa la baroor diiqayaa waxaa dhacda in la yidhaahdaba saacada loo aamusa loo khushuuca waxaa dhacda in waxa weeyaan xaflado waaweyn usbuuc iyo ka badan la dhigo baroor diiqay gaaladu leeyihiin hadii qof ka dhinto weliba qof la qadariyo uu yahay islaamku dhaqankaas gaalada inuu raaco ma ahane waa inuu raaco dariiqi nebi moxamed sala allahu calay wasalam dadka muslimiinta ah ma ahan inay raacaan dhaqanka cadowgooda gaalada ah ee waa inay raacaan dhaqanka nebigooda sala allahu calayh wasalam marka arrinta xaaraanta waa arrintaas waxa xaaraantana waa afka qaylada ah, ah taas oo kale miyaa la arkay dabadiis maxaa nolol nooma eka asaga gadaalkiis nolol iima eka waa hoogay waa ba-ay waa hoogay waa da haddaa saas u yeerato ah, malaaigaaba aamiin le qofku marka uu yidhaahdo waa hoogay aamin aamiin ah, hooggaaga kugu dhaco marka balaayo ha u yeerani aan kuu dhaweyn bale ha u yeerani so jeedid marka waxa xaraanta saas amaa in qofka marka laga dhinto qalbigiisu murgo oo uu ilmeeyo isheeda xaaraan mahana waa banaanta waa naxariis ilaahay qofka ku abuuray taasu waa banaanta can ummi cadiyata radia allahu canha qaalat umu cadiya waxay tidhi akhada calayna nabiyu nabigaa naga qaaday sala allahu calayhi wasalam cindal baycati markuu beecada nala gelayay allaa nanuuxa inaanaan baroor diiqin inaanaan barooran oo aanaan booyin oo maydka aan loo barooqan nabi maxameda ballan nagaaga qaaday qofkii nebi maxamed ballankiisa ilaalinaa waa inuu meydka baroortiisa iska ilaaliyo iyo qaylada waxay tidhi umu cadiya famaa wafad ma aysan oofin minaa annaga xaalay naga mid tahay imra'atun islaan hayra khamsin hayra khamsi niswatin shan dumara marka laga reebo shan dumara ayaa ballankaas nabiga aad u oofiyeen oo aad u ilaaliyeen muttafaqun calayh muttafaqun calayh can ummi cadiyata radia allaahu canhaa qaalat ummu cadiya waxay tidhi aqada calayna nabiyu nabigaa naga qaaday sala allahu calayhi wasalam cinda albaycati beecada markuu nala gelayo agteeda allaa nanuuxa inaanaan barooran oo aanaan qayla dhaamin ayaa nabigu ballan nooga qaaday famaa wafad ma aysan oofin minaa annaga xaalay naga mid tahay imra'atun islaam hayra khamsi niswatin shan dumar oo iyagu oofiyeen oo ballankaas aad u ilaaliyeen marka laga reebo muttafaqun caleyh xadiidka bukhaariya muslim ayaa isku waafaqeen u yidhi shiikhu niyaaxada isagoo kuu fasiraa anniyaaxatu niyaaxadu albukaa-u waa booy booyinta anniyaaxatu niyaaxadu albukaa-u waa booyinta bisawtin cod lagu booyo waa booyin cod leh wacawiilin qaylo in lagu booyo qaylo oo qofku qayliyo hoogayey ba-ayay u yidhaahdo iyo wamaa yalxaqu waxaa haleelaya bidaalika arrinkaas oo min latmi lkhuduudi dhafoorada in layska garaaco qof isagu isdilo isgaraaco dhafoorada layska garaaco washaqi wa shaqi ljuyuubi jeebyaalka la reec jeebka waxaa la ihahdaa diraca meesha madaxu ka soo baxo waxaa la jeeb carabi dadkan lacagta lagu rito asal maaha jeeb in la yidhahdo carabiga asalka jeeb waxaa la yidhahdaa qamiiska ninku hadduu gasho meesha madaxu ka soo baxo ama gabadhu dirac iyo saaka gashato madaxu meeshu ka soo baxo marka dadka jaahiliya waxay samayn jireen halkaas inta qabtaan kulootiga camal ah diraca ayga jararac siina dhafoorka iyo madaxana waa iska garaaceen waa hogay ay leeda min latmi lkhuduudi dhafoorada in la garaaco wa shaqi ljuyuubi jeebyaalka la jeexo wa xalqi shacri tintaba la iska xiro oo waxa weya qofki inuu itimaha iska xiro oo ila aniga waa hogaya a qurux dambe iyo xarago dambe igu jira waa dhaqan gaalaad waa dhaqan jaahili waa arrin xaaraan ah waa dariiqada naarta marka waa aad u qatar ah waa arrin aad u qatar ah weeyaan waana dhaqan xun nabigeena suubahu sal allahu calayhi wasalam wuxuu yidhi arbacun fii ummatii min amri ljaahiliya afar sifo oo ummadaydan laga helayo ku dhex sugan dhaqankii jaahiliga jaahiliyada waxay dhahdaa gaaladii muslimiinta ka horreyda oo nabiga intaan lasoo dirin macnaha ilaa hadda islaamka aan haysanaa nabiga marka lasoo diro u ka bilowdaa kaas waktigaas marka nabiga intaan lasoo dirin gaaladii joogtaa la jahili jaahili jahligooda aad u badnaa marka afar camal oo acmaashoodii kamid a aa ah, hadda dadka muslimiinta gobol kamida laga heli karaa laa yatrukuunahu dadkina ka tegi mayaan afartaas nabigu wuxuu yidhi alfaqru fi laxsaabi waa sharafta aabbayaalka in lagu faano nagu reer hebel baa nahay halkaas baan ka soo jeednaa dadkaas baa nahay wa dacnu fil ansaabi iyo nasabka la duro oo la hebel waa nasab dhima waxa weeyaan waa sheegato qoladaas uu sheegaa kama dhalan waa dhaqan gaalaad wey xaaraan aho qadcan ah soo ma jeedin dulmi wey walistisqaau binujuumi xibdigaha in lagu waraad dalbo oo la yidhahda xibdig hebel ayaa waxa weeyaan la degay bishii awa roob waxa weya waa imaanaya birirkiibaa la degay waxa weya wadaama googii dambeeya waaga ka dhuntay taas weeye xibdig hebel waxaas in roob inay keenayaan loo qaato waa dhaqan gaalaadkii midka afraad waniyaaxatu waa baroor diiqda meydka loo baroor diiqaa waa gaaladii hore dhaqankooda kuwa hadda joogaana waa sameeyaan nabigu wuxuu yihi sala allahu calayh wasalam wanaaixat annaa-ixatu gabadha maydka maydka u baroorata idaa lam tatub qabla mowtiha intaysan dhiman haddaysan ka toobad keenin baroordiiqdaas tuqaamu yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha lasoo taagaa wa calayhaa sibaarun min qatiraani ayadoo uu ugu jiro qamiis oo laami la karkariyey ilaahay awooddiisay ka mid tahay laami karkarsana ilaahay dirac uga tolaya qamiisa alla uga dhiga markaas alla ugelina iyo wadircin min jarab iyo weliba hal dirac oo cadhaa labadaasaa loo loo loo oo loo labisa hal qamiisoo laami la kerkeriyey ah iyo hal dirac oo cadha ka samaysan labadaasaa loo labisaya ah, labadaas ayaa loo labisaya xadiidka imaam muslimaa saxiixiisa ku wariyey marka niyaaxadu waa dhaqangaalaad waa xaaraan qadcan ah waa nacalaqade qofka arrintaas sameeya waa nacalaqabe qofka arrintaas sameeya nabigaa yidhi sala allahu calayh wasalam sawtaani malcuunaani fi dunya waalaakhira laba cod waa nacalaqabayaal adduuniya aakhiraba waa malcuun waxaa loola jeeda ilaahay naxariistiisa waa ka fogaadeen laba cod adduun iyo aakhiraba waa malcuuniin mismaarun cinda nicmatin barwaaqada marka la haysto heesta heesaha waxa weya waa cod nacalaqaba ah oo naxariista ilaahay ka fogeeyey gabdhaha iyo ragga heesaya ee hobaleentii fanaaniintana waa malcuuniin marka codkaas waa cod malcuun ah oo heesaha waxa weeye muusiqa lagu laray waa codkaas waa cod xaaraan ah qadcan ah marka waa malcuun fi dunya wal aakhira warinnatun cinda musiibatin iyo waxa weya qayla dhaanta marka musiiba dhacdo oo qofku qayla dhaamiyo asaguna waa xaaraan waa cod malcuunah oo nacla qabaa xataa qofkii dhintay haddaad u baroorto waa la qofka dhintay booyinta aad u booydo laftirkeedaaba loo cadaababa booyinta aad u booydo laftirkeedaa loo cadaaba nabigaa sidaas caddeeyey salawaatu ullaahi wasalaamu calayh mayidka oo nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam wa ina almayita yucadabu bibukaai ahlihi calayhi mayidka waxaa loo cadaabaa booyinta dadkiisu u booyaan booyinta dadkiisu u booyaan taasaaba loo cadaabaaba soo ma marka waxaa dhici karta in la yidhaahdo hadde maydka asaga waa dhintay dadkan nool dembiga ay sameeyeen maxaa loogu cadaaba maydka loo cadaabaa asbaab hadduu ku lahaa wey asagaa adduunka samayn jiro looga dayday marka dayashadii looga dayday ila xumaan haddaad samaydoo lagaaga daydo adaa dembi kale taasaa loogu ama si asagaaba ka dardaarmo gaalada hore ka dardaarmi jirin hadaan dhinto waxa wey nisaabtii igu soo booya xataa waa u yeeha aabbuu gabadha u dhalay maandhay kaale bal haddaan maqashii qaabkaad u booyeyso u leey gaaladii hore noocaasay ahaayeen dhaqan aad u xun wey marka asagu hadduu ka dardaarmay haduu samayn jiray oo looga dayday hadduu ogaa dadkii dadkiisu inay waxaa samaynayaan oo u ka reebi dido usan dhinyaan la ii baroro aniga hadduu marka asbaabtaas mid kamida la yimaado asagaaba loo cadaabaaba marka bal maydkaaga aduu cadaab ha u shaqayn iyo balaayo shayga oo xaaraantaana waa qaylada carabka nabigeena suuban sala allahu calay wasalam wuxuu soo booqday saxaabadiisa mid kamid oo la dhihi jiray sacd ibnu cubaada oo xanuunsanaa markaasuu wuxuu u yimid isagoo mir daboolmay markaasaa nabigu yidhi miyaa nafti ka baxday markaasa yidhi maya rasuulka alla markaas rasulku iska illimeeyey markaasay saxaabadii la socotay ay ilmeeyeen ayagina cabdiraxmaan bin cawf iyo sacd ibn abi waqaas iyo waa casharatu mubashariina ay ka mid yihiin labaduba cabdullaahi ibn mascuud iyo waa illimeeyeen markaasaa nabigu arrintii wuxuu doonaya inuu kala cadeeyo maxaa banaan maxaa banaanayn nabigu wuxuu yidhi alaa tasmacuun war may maqlaysaan in allaha laa yucadibu bidamci lcayni walaa bixusni lqalbi ilaahay qofka uma cadaabo ilinta isha ah iyo murugada qalbiga ah ilaahay ku cadaabi maa mana ahan sarar darro ku haysata walaakin yucadibu bi haada carabku nabigu ishaaray kan ah ilahay wax u cadaaba kan ah, ow yarxamu ama kana ah ilahay qofka ugu naxariista marka musiibadu ku dhacdo hadduu baroorto qayliyana carabkaasa ah ilahay u cadaaba baroorta ka timid haduu yidhahdo inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ousan qaylinna carabkaas hadalka wanaagsan u ka yidha ilahay ugu naxariisana marka waxa xaaraamta waa qaylada ma ahan ilinta ka imaanayda isha iyo murugada qalbiga ku taagan taas waa naxariis ilahay dadka ku abuuray can ummi cadiyata radi allahu canha qaalat waxay tihi aqada calayna nabiyu nabigaa balan nooga qaaday sala allahu calayh wasalam cinda albaycati baycada agteeda allaa nanuuxa inaanan barooran oo meydka loo baroor diiqin oon loo qaydiyin famaa wafad ma oofin minaa annaga xaalay naga mid tahay imra'atu ayra khamsi niswatin shan dumara oo ayagu oofiyeen ballankaas nabiga marka laga reebo